قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مروى قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء بما شاء wuxuu uhi muslim raximah اllahu tacaala waxadaanii dee hadalladiisii horeu ku cadfan yahay waa kii inoo socdayba taxdaarimihiisaas waxadaanii waxa ii warramay moxamed ibnu cabdillaahi bni quhzaada waa ninkaas oo sheekhyadiisii ka mid ahaa ayaa ii warramay welibana ayn lixda kitaab ee kale ama umuhatusite shantaa imaam kale midna waxba kama warin waa nin hiqa ah laakiin waa rijaasha muslimuun oo ujeeddadu a'immada kale midna wax kama warin kitaabkooda kumaba sugnaa muslimna waabu ka geeri dambeeyo isagoo dee imika muslim sheekhiisa sanadii ku xigtay sanadii uu dhintay laba boqol iyo koob iyo lixdankii baa muslimiin dhintay saan soo marnay laba boqol iyo labiyo lixdankii adigu shan bilood iyo meelahaasu kaba dambeeya waa iyadna waxyaalo kale oo dee isnaadka kuba sugan ninkaasaa ii warramay buu yidhi min ahli marwa wuxuu leeyahay maxamed ibnu cabdillaahigani waa reer marwa marwana waa magaalo shahiir ahayd oo magaalooyinkii khuraasaan bilaaddii la odhanayay kuwoodii ugu waaweynaa ka mid ahayd kolle waxaan filayaa inaan habeenadii aan ku soo jirnay muslim iyo dikrigii iyo beledkiisii naysaabuur iyo guud ahaan inaan markaas dee naysaabuur munaasabadeed aan u soo qaadannay rag badanna way ka yimaadeen oo cabdullaahi bnu mubaarag iyo cabdaan bnu cuhmaan dee sanadkan intaynooguba suganna waa halkay kaba yimaadeen kolay magaalooyinka khuraasaanna waa afar magaalo ugu waaweynaa naysaabuur iyo marwe iyo balkh iyo haraad balkh iyo haraad afghanistan bay ku yaalaan marwana waa jumhuuriyaddan la yidhaha turkmanistan ayay marwa ku taal dee naysaburna waa tii aan soo sheegno waa iran bay ku taalaa dhinaceeda bari ama berigeeda waqooyi bay kuba taalla waana imakaba magacii uun ba dee shiinunbay isu bedesho nishabir un baa la yidhaha waa magaalo jirta haddaba taas buu ehelkeeda ka mid ahaa oo imaamkan cabdullahi ibn mubaarak isku beled bay ahaayeen wey qaala wuxuu yidhi markaa ibnu quhazaad samictu waxaan maqlay cabdaana bna cuhmaana yaquulu waxaan maqlay cabdaan ibnu cuhmaan yaquulu xaaluu ku qowlayo bal isagoo uu isyar bedbedeli karaa magaciisan xataa caawaa dhici karta inaan wax kale kuba aragno ee ninkan waa nin isaguna cabdullaahi ibnu cuhmaan ibnu jabalata ayaa la yidhaahaa waana nin hiqo ah oo dee waxa weeyaan isagu ninkan sheekhiisiiba ee cabdaankani waa la uu magaciisu cabdullaahi ibnu cuhmaan weeye ibnu jabalah cabdaanna waa laqabkiisii barhkood baa waxay idhaahaan kunyadiisa abuu cabdiraxmaan ahayd magaciisana cabdullaahi buu ahaa markaa caynadsan unbaa deeta cabdaankan laqabkani ugaba yimi calaa kulli xaalin waa naanaysu leeyo kolna sanuu ku imanayaa kolna wuxuu inoogu imanayaa cabdullaahi bnu cusmaan ee markaa dee ruuxu inuu baraarugo weeye waana nin kani oo dee xaafidii waktigiisa ama culimadii waktigiisii beledkiisii raggii mudnaa kaa mid ahaaye adigu fiqiga iyo culum alcarabiya iyo adigu markaa kolley waa iska fiicnaa e, bal ninkaasi weeye cabdaan baa la yidhi cabdillahi bni cusmaan weeye magaciisa asalkii saasaanuu mar dhowba inoogu iman doonaa ninkaasaan maqlay xalu ku qawlaya samictu cabdullahi bna almubaaraki waa imaamkii demala hadal <laughs> urursan xaafid ibnu xajar baa taqriibkiisa markuu sheegay inuu faqiih iyo caalim yahay uu jawaad iyo uu mujaahid yahay oo deeqs markaa dee umuuro badan ayaa muxuu ka cabira jumicat fiihi khisaal lkhayr waxaa lagu ururiyey khisaashii khayrka taasna waxay ahayd rag asxaabtiisii ka mid ahabaa mar kulmay markaasay idhaaheen bal arrimaha fiicfiicanuu kulansaday ina mubaarak aan tirino markaasay dee sheegeen fiqigii bay sheegeen oo xadiidkii bay sheegeen oo luqadii carbeed bay sheegeen oo shicirkiin shaaciran oo ahaa fasaaxadii bay sheegeenoo haddana had iyo goor nin jihaad badan xaj badan ayuu intaba ahaa arrinta kalee badnayd nin tijaaro badan labuu ahaayoo deeqsi had iyo goor culimmadaas mid kastaba halkiisa ku ogaa oo dee infaaqiisna uu badnaa qiyaam habeennimo insaaf qilat alkhilaaf adugu waxyaalo badan baa la tiriyo dee adugu markii dambe lagu soo ururiyo un ijtamacad fiihi khisaalu khayr khayrka khisaashiisii oo dhan macnaa halkii loo dhaqaaqaba nin qayb libaax kuleh ayuu ahaayo kollay dee kutubta waaweynee sidaa siira calaami nubalaa iyo tarjamo aad u dheer buu ku leeya oo ah dee aad u qiimo badan waa imaamka ina mubaarak asalkiisu carab maaha dee intoodanba midna carab maaha qahazaad iyo dhammaantood midna carab may ahaynba isaga eh, de abihiina turki baa yadna reer khwarizma bay ahayd wuxuu yidhi imaamkaas baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo alisnaadu isnaadku min addiini diinkuu ka mid yahay oo isnaadkan wax lagu warinaye la leeyahay xadaanaa fulan waa kan aan haydaba can fulan can fulan ilaa rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu caleyh halkaa laga gaadhayo ama sida ciddii hadalka lahayd isnaad lagaga soo naqlinaya diintuu ka mid yahay macnaa usuusha diinta iyo umuuraheedu kaba mid yahay suu diinta uga mid yahay isagoo dee yar sii basinaya ama caddaynaya saaxibulmufhim waa qurdubi kitaabkiisan almufhim ee sharaxa talkhiiska muslim uu ku leeyay hore aan uga soo warranay ayaa wuxuu dhahaa waa diinta usuusheedu ka mid yaho siduu uga mid yahayna ee diintuba waxay ku noqonaysaa waxa aasaas u ah waa qur-aankii iyo xadiidkii labadaas baa diintii oo dhan aasaas u ah sunnihii ama xadiidkii marka la eegana laa tuukhadu can kulli axad cid kastaba lagama wariyo oo waxa weeyaan ruux kasta lagama qaato waatan dee umuurahan aan haynaba waaba tahay inaan cid kastaba lagaba warinayn dee kol haddaan ruux kastaba laga qaadanayna maxaa laazim noqonaysa ciddan qaad soo naqlinaysa ciddan warinaysa xaaladoodii in la eego oo la hubsado riwaayadoodii inay xidhiidhay la hubsado si haddii aan taa la yeedhin kii saadiq ahaa iyo kii kaadibka ahaa ayaa riwaayadooda isku darsamayaan xaq iyo baatilkiibaa isdhex gelaya bal markaa dee markii ay noqotay in umuuraha la kala farqiyo waxaa waajib noqotay in dee sanadkii la ictimaadsado si loo eego ciddii warinaysay saas buu ugaba mid yahay dee diintii ugaba mid yahay saas weeye kollay dee hadalkan rag ka horreeyeyna way yidhaaheenba ibnulmubaarak isaawi isagoo ibn markaa qurdubi soo naqliyeen alisnaadu min addiin walowla alisnaadu de waana khasaaistii ummadeennan waxyaala u gaaro ummadi kale anaynay inala wadaagsan baabnu kaba mid iyo isnaadkuna walowla alisnaadu ay walowla almuaalabatu bilisnaad leh muaalabo la layska dalbayo ruuxii wax warinayo sheegayo isnaad la weydiinayo oo la leeyahy si aynu soo marray xalay tasamuu lanaa rijaalakum ama sheeg ciddad ka warisiya cidday kaba sii wariyeen taasi haddaanay jirin oo ruuxii muxadidkaa ee xadiid sheegayay isnaadkan laga dalbaye la weydiinaya haddaanay jirin walowla lisnaadu lawla lmudaalabatu bilisnaad ee marka uu ruux xadiid sheegayo la qaala wuu odhan lahaa mashaa ruuxii doonaa maa wuxuu doona nin kastaaba xadiisku doonu iska sheegina cidna waxma weydiinayso dee markaasne eh, laakiin marka <coughs> la yidhaaho yaad ka maqashay isnayuu ka maqlay sanadkii laga dalbo ee uu ku qasbayo inuu sanadkii sheego ee in badan oo been sheegaysay ama waxaan la hubin warinaysay ayaa ka joogsanaysa oo dee si iyagoo ka baqanaya inay fadeexoobaanba oo halkaa ay ku fadeexoobaan kuwa iska indhaadkaana haba jireenoo de aan waxa dan kaba gelahayne laakiin haddana dee isnaadkii marka lagaba waayo wixii inay wax soconaya maahe marka walowla lisnaadu laqaala man shaaa maa shaa haddaanay mudaalabada isnaadka layska dalbaya cidda wax sheegaysa laga dalbaya aanay jirin laqaala wuxuu odhan lahaa man shaaa ciddii doonto ama ruuxii doona maashaa wixii uu doono ayuu odhanaya isagoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh u tirinaya lakiin de marka lagu yidhaaho noo sheeg isnaadkaagii ayaa haddaanay waxba jirin bu dee riwaayaadka alfaadihiisanba ku tima kutubta qaarkood dhacday baqiya macnaa baqiya saakitan mutaxayiran isagoo wuxuu ku jawaabo aan garanayn ayuu halkaa ku hadhayaayoo deeta markaasay de uu ku baaqi noqonaya waqaala maxamed moxamed ibnu cabdillaahi waa ninkii aynu soo haynay une markii horeba muslim sheekhiisa ahaa wuxuu yidhi waa hadal kaloo iyadana ibnulmubaarak laga soo naqnayo xadathani alcabaas ibnu abi rizmata moxamed ibnu cabdillaahi baa leh waxa ii warramay nin la yidhaaho alcabaas ibnu abi rizmata la yidhaahaa iigu war ii warramay imaam nawowi baa halkan wuxuu leeyahay cabaas ibn abirizme isagoo ka hadlaya usuushiisdan baa dhacday kitaabka barhkood alcabaas ibn abirizmata kuwa qaarkoodna waxaa dhacay alcabaas ibnu rizmato kunyadii la gooyo abidu meesha ay kaba baxdo taas baa dhacday marka wuxuu leeyahay labaduba ishkaal baa meesha jira ishkaalka jirana wuxuu leeyahay bukhaari taariikhdiisa iyo qolooyinkii asma arijaal dee iyaguna kutub uga dejiyey cabaas ibnu rizme iyo alcabaas ibnu abi risma midna may sheegin oo kutubtii rijaasha magacani kuma jiro kumuu soo aroorin dee weliba raggaa hore dee waxyaalahan qorayay laakiin waxay sheegeen cabdilcaziiz ibnu abi rismata ninkaas bay sheegeen oo cabdullaahi ibnu mubaarakna wax ka wariya e nin cabaas la yidhaaho oo ama ina rismaha noqda ama ina abi rismahaba noqda ina mubaarakna ka warinaya oo kutubtii rijaashii kuma jiraa ma jiraan bal markaa deeta waxay leeyihiin oy dee raajax yeelayaan magacan ama dee sawaabku inuu yahay cabdilcaziiz ibnu abi rizmata san dee usuushii muslim ama usuushii haba dhacde e, asalkana baraarujinta nawiya kuwa filan iyo qolooyinkii kale wax dee matigiisa la taabanaya ma jirta hadalkaas aimadu ay idhaaheenoo ee lasoo naqliyo uun mooyaane ama ninka cabdilcaziiz ibnu abi rismata la yidhaaho aburismana ghazwan la yidhaaho dee muqadimadan muslimna dikri uun buu ku leeyahay ma waa kan riwaayada ku leh abu daauud iyo tirmidina waxbay ka wariyaano waa nin la garanayo abu daauud iyo tirmidina kitaabkooda uu ku sugan yahay labadooda kitaab muslimna waaba markaan nidhaahno cabaas aan kan ku bedelo waa kan riwaayada halkan ku leh dee meel kale kuma laho kitaabka inooguma imanayeen haddaba wuxuu yidhi bal markaas ninkaas baa qaala wuxuu yidhi samictu cabdallaahi waa cabdullahi bnu lmubaragi uu yaquulu xaaluu ku qowlayo baynana wa bayna alqawmi alqawaa'imu baynana annaga dhexdeena oo dee wuxuu sheegayaa dadkii ahlu xadiidka ay ahlu sunnaaba ahayn asxaab alahwa ahayn aan ahayn kuwa wadaaciinta ama waxyaalaha daciifka waxyaalaha aan jirin wariye aan ahayn ee dee dadka xadiidka u ehelka ahaa ee dabdiga ee idqaanka lahaa annaga iyo wa bayna alqowmi qowm kuwa kuwan warinaya waxyaalaha aan jirin ama waxyaalo aan la hubin ama waxyaalaha daciifka warinaya kuwaas iyo annaga waxaa noo dhexeeya alqawaa'imu adimada ama rukub taas baa noo dhexaysa yacni muxuu ujeedaa oo hadalkan ula jeedaa alqawaa'im alisnaada isnaadku ula jeedaa oo waxaa laga yaaba inuu muslim ama cidda ka sarraysa ayay ciddan dee yacnida laba time hadalkiisa caddaynaysa horta alqawaa'im waxa weeyaan unoo dee qawaa'imta waa xayawaanka oo kale iyo waa adimadiisa taas baa qawaa'im lagu magacaaba marka meesha muxuu ka dhigaya xadiidkiibuu sidaa dee xayawaan oo kaliya waxaa dee oo dheeba afarta adinba kuwa socda uu kaba dhigayaayo xayawaanku qawaa'im la-aan adima adima la-aan isma taagi karo xadiidkiina macnuu isnaad la-aan isma taagi karo weeye oo xadiidkiina haddaanu isnaad lahayn oon isnaad loo hayn wax meel maraya wax la aqbalayo wax soconaya maaha siaan xayawaan aan adima lahaynba aan u soconahayn bal taasba weeyaan oo adigu waa hadalkii hore unu isnaadku inuu laga maarmaan u yahay dee axaadiistii iyaduna dee qeybta markaa marjicii labaad ee ama masdarkii labaad ee k dee diinteennaba ahaa taasunbuu hadalkii horunba uu la mid yahay ama adkaynayaan waqaala muxamedu eeg waa ninkii un wado xadaanii moxamed ibnu cabdillaahi ibnu quhzaadu markii hore horraysiiyey ahar buu kusoo naqliyey kalaam ibnu mubaaraka haddana isagiibuu ku celiyo laakiin halku markii hore cabdaan wax ka warinaya cabaas ama aan cabdilcasiis nidhaahalnabe kaba warinaya imakana waa isagii unbaa soo noqday nin saddexaad weeye intumana waa athaar iyo hadallo cabdullahi bn mubaarako umuurahan isnaadkii ahamiyadiisaon ku tacalluqsano oo kollay dee isnaadka iyo qiimaha uu leeyahay iyo siaa uu laga maarmaan u yahayba arrintan oo waxa weeye dee diintiina waa taan soo sheegnay hadalkan qurdubi kaba soo naqliyey san uu diinta ugaba mid yahay isnaadku xadathna fulan can fulan tani ay diinta ugaba mid tahay wuxuu ihi markaa maxamed samictu waxaan maqlay aba isxaaqa ibraahim ibna ciisa alطalaqaniya waxaan maqlay ninkaa kunyadiisu abu isxaaq ay tahay ibraahim ibnu ciisena la yidhaah kolley ciisani waa awowgii oo loo nisbeeyo ruwaadana waa iskagaba badan tahay oo dee rag inoo dambeeyo barhkood xataa habeenada ibnu abi cumar markaan soo hayay moxamed ibnu yaxya ibnu abi cumar baa la yidhi walaan idinku baraarujinay lakiin dee kitaabku ku badnaan doonaa marka waxaa la yidhaha ibrahim ibnu isxaaq ibnu ciise ayaa la yidhahayo maanta awowgii baa loo nisbeeyey adaalaqaadna waa magaalo ama dee meeshii mandiqadii habdugu magaaladiisii oo waddankii khuraasaan kuba taalay un bilaadii khuraasaan unbay kaba mid ahayd ninkana muslim waa kanoo muqadimada waxbuu kaga wariyay laakiin meel kale oo kitaabka inooguma imanayo rijaasha kitaabka ma aha lakiin akar min waaxid ama gayru waaxidi min ala'ima way tawhiiqiyaano waa hiqa ahaan deedna hiqaaba weeye marka la eego akar min waaxid ama hayru waaxidin baa tawhiiqiyey laakiin kitaabka halkanunbuu inoogu sugan yahay ee kitaabka dhexdiisa inooguma imanayo waa rijaasha muqadimadaan ku dhaafi doono qaala wuxuu yihi ninkaasi qultu waxaan ku idhi licabdillaahi bni lmubaaraki imaamka ina mubaarak baa waxaan ku idhi yaa abaa cabdiraxmaan waa kunyadii cabdullaahi bni lmubaarak abaa cabdiraxmaanow alxadiidu xadiidka alladii xadiidkaasoo jaa-a yimi ee soo arooray ee dee markaa lafdigiisu ahaa ina min albiri bacda albiri an tusaliya liabaweyka maca salaatika watasuuma laha maca sawmika kollay in de alxadiiu de mubtawaana dee kollay su-aal baanay ahayd ba lakin mubtadahan khabarkiisa waan iskaba qadaraynayo ma xaaluhu ma darajatu xadiidkaa bal ka waran xaaladiisu maxay tahay darajadiisu maxay tahay mid la qaadan kara ma yahay oo macnaa wuxuu weydiinayaa isagaa maqlay abu isxaaqan xadiidkan waanu dee ciddii warinaysayna waa garanaya laakiin bal dee darajadiisa iyo taas iyabuu weydiinayaa imaamkan ayuu weydiinayaa oo wuxuu leeyahay xadiidkan ay ku timi ina min albiri khayrka iyo fadliga iyo ixsaanka waxaa ka mida bacda albiri khayr iyo ixsaan dabadi oo birigii waalidkaa ee dee loo biri eh, loo ixsaan falayayba bal matalan intii xayaatadooda dabadoodba khayrkan iyo wanaagga loo samaynayo an tusaliya inaad tukatid oo laabawanka laba labadaada aabaaad u tukatid oo alla aabbaha iyo hooyada salaad aad iyaga ula jeedo inuu ilaahay iyaga gaadhsiiyeba aad u tukatid maca salaatika salaadaada maceed watasuuma lahuma aada u soomtid oo aada soomtid lahuma liwaalidayk ama liabaweyk maca sawmika bal xadiidkaa ka waran xaladiisa iiga waran buu yidhi muxuu yahay ma mid la qaadan karaa qaala daalaqaani baa wuxuu yidhi oo ninkan daalaqaani baa wuxuu ihi kollayna nawide iyo siduu kuba dabdinaya saaxibulqaamuusna sii dhacday laamta in la fadxiyo daalaqaan la yidhaah ansaab oo abu samcaani baa kitaabkiisa daal in laamta la reebo oo dee daalqaani la yidhaaha ayaaba kitaabkiisa dhacday baltan kol haddii actar min kitaabna ay kuba sugantay iyadan ku soconaya saa imaam yidhi walow dee kaasi ahaa fannigiisii uu ahaa abu sacd abaa isxaaq ibraahim marka ayaa muxuu yidhi faqaala cabdullaahi markuu su-aashan weydiiyey ee uu bal ka waran xadiidka ayaa cabdullahi ibnu mubaarak yidhi yaa abaa isxaaqa waa kunyadii ibraahim abaa isxaaqahu aman haada xadiidkan yaa laga warinaya cidda warinaysaa waa iyo xadiidkan yaa laga warinaya qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi lahu ay libni lmubaaraki ku idhi haadaa xadiidkani min xadiidi shihaab ibni khiraashin ninka shihaab ibnu khiraash la yidhaaho xadiidkiisa weeyo waxaa warinaya waa nin atbaacu taabiciintii ka mid ahaa shihaab ibnu khiraash la yidhaaho abi daauud buu rijaashiisa ka mid yahay ama kitaabka abi daauud buu adigu ruwaadda abu daauud weeye rijaasha abi daauud kitaabkeenna kuma sugna aduu kutubta kalena kuma jiraa waa abu daauud ninkaasaa warinaya fa qaala markaa wuxuu yidhi ina mubaarak baa odhanaya hiqatun shihaab waa nin hiqa ah nin lagu kalsooye caman yuu ka warinaya isaguna ine maaha un hebel baa iqa oo markaas intaasun laguma joogsanya sanadkii oo dhami waa in shardigii laga wada helo qaala wuxuu yidhi waxaa odhanayaa abaa isxaaq ibraahim ibnu isxaaq ibnu ciisa ayaa wuxuu odhan yidhi qultu waxaan idhi anoo u jawaabaya ibnulmubaaraki can ilxajaaj ibni dinaarin wuxuu ka warinayaa xajaaj ibnu dinaar ayuu kaba warinayaa ninkaasuu kaba warinayaa waadna isku dabaqo kolle yihiinoo waa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaayo shahaab iyo xajaajba asxaabu sunan alarbacana waxbay ka wariyaan laakiin isna dee kitaabkana kuma sugna saxiixana kuma sugna wal ninkaas oo dee isagana waa nin la tawhiiqiyey wala xaafid muxajar laa ba'sa bihi u kaba cabiro taqriibkiisa laakiin waaba kan cidda tawhiiqeysa inan muwarakaba midiyo qaale wuxu uhi hiqatun isaguna waa nin lagu kalsoon yahay ee caman yuu ka wariyey qaale wuxu uhi qultu waxaan idhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kalle qaalo labaad baa iskaba xadfanaan karta oo urtu waxaan idhi oon ana u jawaabayayna wuxuu ihi yuu kasii wariyey labadoodii waxaan idhi qaala iskama soo qadaro qaala wuxuu yidhi xajaaj qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay oo ujeeddadu cid kale oo imika meesha ka dambaysaa ma jirto ee xajaaj baa isagu wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam isagaa rafciyey qaala markaa wuxuu ihi cabdullaahi bnu lmubaarak yaa abaa isxaaq abaa isxaaqow ina bayna alxajaaj bni dinaarin xajaaj bnu dinaar iyo wa bayna nabiyi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay mafaawisan lama degaana u dhexeeya meelo adugu jamcu mafaazati weeye mafaazada waa dhulkaa saxra ah amba biyo lahayn ee dee kollay sa looga badbaadaa de waktiyadaa hore ee dee kollay ayaamana ay ku qaadanaysay haddaanu ruuxu biyo helin iyo waxyaalo ay adag tahayba oo jamcu mafasatin weeye waxaana yidhaahaan dee waaba in dhulkaa saxraa ee lama degaanka ah ee cimaarada iyo biyahaba kaba dheeray bay mafaase yidhaaheen laftiga haddaan eegnana dee waxaabu kasoo jeedaa faasa yafuusi waa liibaan iyo waxyaalo ee waxay taa u yidhaaheen ba yidhahdeen waa tafaa'ul meesha way dhib badanta si looga badbaado adagoo waa iyagoo tafaaula tafaa'ushanaya in bal laga badbaado ayay magacan dee cagsigeeda wixii lagalooga baqaniyo didkeeda laguma magacaabayo ruuxa la qaniino ayaa waxay ku yidha ku magacaabaya badda carab saliib bay odhanayeen iyagoo tafaawulanaya inuu ka kaco oon qaniinyadan kuwa dhiman ladiiqa saliib tanna waa taa baabkeed oo kale oo saliib manaa waxa weya waa ruuxii la qadinay taa odhanayeen isaguna dee waa wixii looga baqanaya wax cagsigiya waa nooc tafaawul bal taas waa la yidhi iyo dee in ruuxii ka tallaabay halkaa arka inuu ka dhex baxay isagoo ay dee markaas waa ruux badbaaday ruux nabad galay taasna waa loo yidhi ba la yidhi adigu bal muhimku waxa weeyaan waa meesha lama degaanka taasa u dhaxayso oo tanqadicu ay go-ayso fiiha waa mafaawisdaas acnaaqulmadiyi waa gaadiidka iyo waxaa la fuulo ee la raace geelii oo kale iyo luqumahooda ay ku go-ayaan manaa luqumaha go-ayana wuxuu uga jeedaa horta almadiyi waa jamcu madiyatin marka madiyina waa lagu jamciyaa san inoo taala almadayana waa lagu jamciyaa kalleyna markaad madiyan idhaahno oo kale waa facila bimacnaa mafcuulo oo lafdigan almada waa dhabar ka yidhaahaan madiyadana waxaa loo yidhi ama awr ha noqota ama hal waa wixii la fuulayay madiyo loo yidhi liannahu yurkabu madaaha dhabarkeedaa la fuulaya oo almada waa dahriga markaa dhabarkeedan la fuulayay bay magacan ugaba yimi oo liannahu yurkabu madaaha <clears throat> oo markaas bal markaa ujeedadna waxa weeyaan dee meeshan oon biyo lahayn oon baad lahayn oo dee welibana lawaandegaanadaa waaweyne muddo dheerna lagu jirayo lifardi tabaacudi adraafya kala fogida ay kala fog tahay ayaabay dee intaani ka dhex bixinba kuma dhimanaysaa gaadiidku kuba dhimanaya hadalkana wuxuu leeyahay waa nooc isticaaro oo oo imika hadalkiisan oo macnuu wuxuu ku caddaynayaa uun xajaaj ibnu dinario rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inta udhexaysa way kala dheeryihiin aad bay u kala fog yihiinoo macnuu waxa weeye ninkani taabiciba maaha waa atbaacu taabiciintii markaa bal haddii kolkolbay dhowr sanadka geli kari laayana aan ruux ruuxun ka soo qaadno oo taabiciin waa la kulmayo taabici uu meeshii jiro taabicigiina saxaabi ku xidho cala laba ayaa meeshii ka maqan marka inqidaac weyn baa jira u leeyahay kala go' weyn ayaa jira oo markaa dee kolkolna waabay kaba sii badnaan karaan taas haddii lala saxaabi galaan ama laba saddex taabici ay galaanba way kaba sii badnaan karaanoo macnaha mafaawiis baa u dhaxaysiiyo lama degaan inqidaac weyn baa jira marka wax la xujaysan kara maha weye wax la xujaysan kara maha sanadkana ma xidhiidhsanaa bal dee inqidaaciisu waa way waayo de waaba nooca mucdal baa la odhan kara oo maaha in inqiaaciisi waa inqiaac badan ama inqiaac weyn taas buu leeyahay lakiin hadal buu raaciyo walakin laysa fi sadaqati lakin laysa fi sadaqati sadaqada kuma sugna waalidkii loo bixiyo ikhtilaafun ikhtilaaf kuma sugna oo haddii dee sadaqa aad waalidkaa u bixinayso nusuustii baa ku timi oo waxa weeyaan taasi maydkii way gaadhaysaa waanu ku intifaacayaa wax khilaafoo muslimiinta dhexdooda halkaa jiraana sadaqadu inay gaadhayso ma jiraan ee macnaha salaad iyo soom iyo xadiidkana waaba kaas daciifa ah, weliba dacfigiisu adagaya inqiaaca badani kuma jiro marka halkan wax loo daliishan karo oo loo xujaysan karo arrinku ma aha e laakiin haddaad doonayso waalidkaa inaad wax u tarto ood wax ku anfaacdo sadaqadii way gaadhaysaa waana ku intifaacaya weliba bilaa khilaafin bayna lmuslimiin waa kan lakin laysa fi sadaqati ikhtilaaf bal markaa kollay dee masaladu waa masalo kale oo kitaabkaba dhexdiisa ma xaggan sadaqada iyo xajkii iyo sawm iyo intaba kitaabka way ku iman doonaan bal miid ku intifaacaya mise kuma intifaacaya kitaabkay kuma iman doontaa marka la gaadhe halkan ujeeddadu waxa weeyaan waa isnaadka ictibaarkii isnaadku inuu diintii kaba mid yahay wixii dee xadiidkii ama lagu aqbalayay ama laguba celinayay markaa dee waxyaalo kaleno kolkol raawigii iyadoo sanadkii la wada hayo dacfiga raawiga waa lagu celiyaa inaa waxyaalihii ugu ahamsanaa kaba midtay isnaadkii oo kol haddii isnaadkii waxa kaba maqan yihin xadiidtee soconaya inaanay ahayn saa uu marka horeba uu yidhi qawaaibtii ama adimadii uu kaba dhigay oo kale isnaadku inuu yahay neef uu kuma soconaya ama wax nooli uu kuma soconaye bal taa wey kollayna bal qolooyinkiina sharaxna uu hayse halkan ma taabanayo dee masaladan kama sii hadlayo halkan sheekhu masaladii buu si guud ugaba hadlay oo iyada maydkii dee waa tan oo sadaqadii way gaadhaysaa buu yidhiba oo kale in qolooyin yidhi wax gaadhaya maba jiraano qowlkoodu inuu baadir iyo nusuusta khilaafsan yahayna waa sheegaya salaad iyo soomku kaba haddoo wuxuu leeyahay jamaahiirulculamaa iyo madhabta shaaficina kaba mid tahay awaabkeediyo ajrigoodu maydku ma gaadhayo soomka allahuma haddaanu mid waajibo maydka lagu lahaa ahayn man maata wa calayhi siyaam saama canhu waliyu ka walow madhabta sida mashhuurkii ay ahayd ama qowlka shaafici ka mashhuurkii inaanu gaadhayn dee naskii baa kuwa yimi oo markaa kollay waatay raajax yeelaan salaadiin qira'adii qur-aankana waa soo qaadaya uu leeyahay almashhuur min madhab shaafici inaanu dee thawaabkiisu maydka gaadhayn waxaan u ishaarayaa qolooyin shaaficiye ka mid iyo qolooyinka kale culimada kaa mida ah, oo le wax kastoo ruuxu uula niyoodo oo uu sameeyo oo acmaasha khayrkaa ama camal badani ha noqoto ama camalkan kale maaliga haba noqotee way wada gaadhaysaa oo dee bal horta xajkii nas waan u haynaa soomkiina waa kaa yimi ruuxii haddii laguba lahaa weligiisu hadduu kaba soomayo oo soomkii dee nadarkii iyo mid kastaba waana soomku waayo axaadiid nadarina waaba timi sadaqadna waa taas oo kale ducadna waa bilitifaaq oo kale dee ducadii guud ahaanba meeshii waa dee salaadii oo kale iyo qira'ada qur'aanka iyo markaa qolooyin iyagu tacmiiminayo kolle qolooyinka rag horena waa jiraan shaaficiyadana rag baa kaba mida qolooyinka meelaha dee intan ogahay yar hadalkooda dheereeyana waxaa ka mid ah ibnu taymiya oo kale shaykhulislaam iyo ibnulqayim oo aadna masalada u yar dheereeya iyo laakiin iyaga doorashadooda waxa weeye wax kastoo loola niyooda ayaa camal loola niyooda marka waa gaadhaya waxuu doona haba noqdo ayaa qowlkood yahay kolley waa qolooyin shaaficiyadu halkan magacaabayana way jiraan qolooyin kalena way jiraan <clears throat> khulaasadee dee ibnuqayimi qowlkoodu kumaba sugno taasoo isagu waa ka horreeyey laakiin waxaan leeyahay anaa le qolooyinkan dee iyaguna masalada yar dheereeye kollay hadalka kuba badiyu kaba mid yahay waxaan leeyahay qolooyinkina sharxa muslim ay tahay waa dee masaladu kollay malaa taxriirkeeda waa inoo dambayn karaa wa qaala waa ninkii unbaa weli inoo socda <laughs> ina mubaarak baana aaaartan laga soo wada naqlinaya maxamedkii waa kii marka hore maxamed ibn cabdillahi ibn quhzaad samictu waxaan maqlay caliya bna shaqiiqin cali bnu shaqiiq baan maqlay cali bnu xasan ibnu shaqiiq baa la yidhaha isaguna awowgii baa loo tiiriyey eeabbihii xasan baa la yidhaha waana nin hiqa ah oo xaafid ahaa bukhaari isagu toos buu xogaba wariyaa laakiin intooda kale dhammi waa siday kaga wariyeen intooda kaleo muslim waa aan aragno moxamed ibnu cabdillaahi baa udhexeeya afarta kalena iyagana cidunbaa udhexaysa kol inankiisa udhexeeya waxyaalo laakiin bukhaari baa isagu la kulmay waayo hore u dhintay shan iyo laba boqol iyo shan iyo tobankiiyo meelaha waa nin xaafidana laakiin bukhaari isagu waa toos buu gaba wariyaa intooda kale mise waa siday kagaba wariyaan waana nin iqa wuxuu ninkaasaan maqlay maxamed baa odhanaya yaquulu xaaluu ku qawlayo samictu cabdاllahi bn اlmubaaraki baan maqlay yaquulu xaaluu ku leeyahay calaa ru'uusi naasi waa dadka korkooda isagoo caddaysanayo dadka dhexdooda kaba leh dadka ay arkayaan ay maqlayaan dacuu xadiia amr bn xadiida camri bni haabitin camr ibnu haabit ninkaa la yidhaha xadiidkii safara ka qaada waxba haka warinina haka dhegaysanina fa inahu kana yasubu salafa salafkii ayuu caayi jiray salafku dee waa luqa ahaan man taqadamaka min aaba'ika waajdaadik iyo dhammaan waa la wada idhaa salafku halkan waa saxaabadii rasuulka ayuu caayay cuhmaan bua nin shiico ah ama raafido ah xaggaa dadkii ku xeel dheeraa ah markaa saxaabada badankoodii baa way u haysteen inay dee bacda rasuulillahi sala allahu alayh wasalam dariiqii xaqaa kaba tegeen ama ay ridoobeenba cuhmaan iyana radia allahu tacaala canhu ardaahu waa caayay dadkaasna riwaayo ehel uma aha ee wuxuu leeyahy ninkaasi salafkii waa saxaabadii ayuu caayay waana dee sida rawaafida laguma yaqaano inay dee saxaabada kn markaas in yaroo koowan mooye inta kale ay wax ka sheegaan ama ay caayaan ama ay lacnadaanba hadday doonaan haddaba ninku sidaas weeyaane faraa ka qaada buu yihi waana nin daciifa oo dee kolley waana atbaacu taabiciintii adugu abi daawuud kitaabkiisa waa kusuganyay dikrigo ama riwaayo waa ku leeyahay ibnu maajana kitaabka tafsiir ku leeyahay waa kusuganyay inta kale laakiin kutubta usuusha ah wax kuma sugna oo ninkani riwaaya riwaayo ama dee kuma sugne bal isagoo caddaynaya oo waa halkii jarxu ruwaat waajib baabay tahay oo dee waxa weya diintii baa lagu badbaadinayaa ciddii dee wixii iyaga ay kuma sugnayd in laguma sheego markaa saasuu lahaa dacuu xadiiثa cmr bni haabiti fainahu kana yasubu slf وxadaثnي abu bkr بn نضr بn abi النضr qala xadaثnي abu النضr hashim بن الqاsim qala xadaثna abu caqيri صاaxibu buhayata qala kuntu jaalisa cinda الqاsim muslim wuxuu ka warinaya abubakar ibnu nadir nin la yidhaaho magac kaloo laynoo soo naqliyey oo uu ninkani leeyahay ma jirtee kunyadiisan unba u magac ah waana nin hiqo oo hiqaatu ruwaad kaba mid ah oo kollay dee dabaqadaas atbaacu taabiciintii raggii la kulmay weliba kuwoodii waaweynaa maayo waa kuwii dhexe wuxuu ka warinayaana abunadri abunadrigani waa awowgii oo waaba kan eeg waxaa inoogu sugan abubakr ibnu nadri ibna abi nadri xadathanii abunadri marka waa awowgii magaciisna waa kanoo hashim ibn lqasim baa la yidhaha waana nin hiqa isaguba isaguna hashim ibn lqasim atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa weeye kollay laqabkiisana qaysar ba ah lagu naanaysaa oo markaas uu ahaa waxa weeyaan laqabkiisa qaysara kunyadiisuna de waa abunadr magaciisu waa kan hashim ibn lqasim lakiin inankaa uu awoogaya abubakar magaciisunbaa u ismiya mee kunyadiisunbaa u magaca daba ninkaas baa muxuu yihi hashim bn qasim xadaanaa abu caqiilin saaxibu buhayata abu caqiil nin la yidhaaho waa haweeneydaa buhaya saaxiibkeed ahaa waa mawlaheedii waxbuu ka warinayay oo malaa laazimitaanka iyo inuu wax ka warinayo dee saaxibu buhaya ayuu macruuf ku noqday oo dee ay kuba shuhuroobay ninkaasaa ii waramay abu caqiilna waa kunyadiisii yaxya bnu lmutawakil baa la yidhaahaa muslim halkan muqadimadan unbuu riwaayo ku leeyahay oo waxa weeyaan muqadimadunbuu ku leeyahay wax kale kuma laha bal intaan markaa hadalka sii wadino weliba waa ahar aada u qayimo oo ay tahay inaan bal <laughs> kolley fahamneen waxaa jirta nawowi baa halkan wuxuu taabanaya radia allahu tacaala canhu wa ardaahu ninkan buu leeyahay abu caqiil yaxya bnu mutawakil a'imo dhowra oo a'imadii xufaadii ahayd bu weliba waxoogaa ah ayuu soo naqlinayaa inay daciifiyeen oo waa nin daciifa markaa markaas su-aal buu soo dhigtay kol hadduu ninkabe nin daciifa yahay muslim seebuu xogaba wariyey oo dee muslimina kitaabkiisu waa ninkaa dee rijaasha mid waxa weeyaan dee walow aimadaasi ay jaraaxeeyeen malaa jarxigiisiibaa jarxi mujmalo unbaa oo isaga agtiisa ku sugnaadee mid mufasar oo la sheegay sababta loo jaraaxaynayo ayaan kuma sugnayn ee sida kutubta jarxiga iyo tacdiilka lagu yaqaano ama mustalaxana jarxigu haddaanu mufasar ahayn lama aqbalo kolley waa jawaab laakiin taasi aan meelmar maanta ahayn oo barhkood way fasiran yihiin waana ma waxay isku raaceen dee taasi qowlka labaad ee uu soo dhigtay ama jawaabta labaadi muslim arrinkan ixtiijma xujaysan oo asl wax dee asal ahaan iyo maqsuud ahaan ugamu warine waa istishhaadun waayo guud ahaan waxa inoo socdaa waa ruuxaan hiqa ahayn iyo dadkaa ducafada inaan waxba laga warin tina taasunbay idaarkeed gelaysaayo waxaa guuduna waa shaahid laakiin arrin kaleo saddexaad oonu sheekhu dhigan baan sheegaynaa horaan habeenadii aan kitaabka kasoo hadlayna usoo sheegnayoo muqadimadan iyo kitaabka way kala duwan yihin muqadimadan aan hayno iyo kitaabka kitaabuliimaan inooga bilaabmi doonaa ama xadiidkii jibriil inooga bilaabmi doonay rasuulka ilaahay su-aalaha uu weydiiyey labay kala yihiinoo kitaabku markaan gudagallo sax waa dee in muslim wuxuu shardiyey inuu waxa weeyaan cid ah wax ka wariyo bal haddii dee dadka qaarna istishaadaahna ugaba wariyo xadiidka uu ku warinayaana inuu saxiix yahay lakiin muqadimadu shardigaa malaha horaan usoo sheegnay muqadimadu shardigaa malaha saa daraaddeed rijaashan muqadimaduun ah iyo waxyaalaha akhbaarta gaarka ee muqadimaduun i la mid maaha oo taasoo habeenkaa hore dee markaan sheekha kitaabkiisa kasoo hadlaynay ayaan masaladaasna isku soo baraarujinay saa daraaddeed baa waxay u dhacdaa kutubta taraajimta markay nin muqadima kelmada uun muslim wax ka wariyay ay dhiganayaan ramzi bay u dhigtaa miim iyo qaafa maq oo macnaa muqadimadu ku jiraa weeye markay rijaasha kalena miim bay u dhigtaan oo ujeeddadu waa rijaashii muslim oo imika halkan rijaashii muslimee dee ahayd rijaasha saxiixa ma aha dadka muqadimada dhacaya waxay isku jirayaan oo dad aan heerkaa gaadhsinayn baa dhacaya markaa bartaasna baa jawaabta kolley aan kuba jawaabayno labadaa jawaabeedeenna way markan kaba tagno wuxuu yihi marka haddaba ninkani kuntu jaalisan waxaan aha mid fadhiya cinda alqaasim ibni cubaydillaahi qaasim ibni cubaydillaahi baan agtiisa fadhiyey oon la fadhiyey wayaxya ibnu saciidin labadaa nin qaasimku waa qaasim ibni cubaydillahi ibni cabdillahi ibni cumar ibn alkhadaab weeye yaxyana waa yaxya ibnu saciid alansaari waa ninkii xadiidkii inama alacmaal biniyatna uu kaba faafay markii uu isaga soo gaadhay waa nin sikaaru taabiciin ah oo ansaar ahayd yaxya ibnu saciid oo caalim ah faqaala yaxya yaxya wuxuu yidhi labadoodan oo wada fadhiyaan la joogay buu leeyahay marka abu caqiil yaxyaa yidhi lilqaasimi ku yidhi yaa aba muxamedin aba muxamedow inahu shaniye qabiixun waxa xun oo foolxumo ah calaa mislika adigoo kale oo cadiimun weyn oo dee waxaa qabi ah, fool aan habboonayn oo waxaan toosnayn ah adiga marka lagu eego an tusala in lagu weydiiyo can shayin shay min amri hada diin diintan amarkeeda ka mid a ah, waxa axkaamtii diinta iyo umuurihii shareecada kaba mida ah, in lagu yimaado lagu weydiiyo oo falaa yuujada aan la helin cindaka adiga agtaada minhu waa waxaa lagu weydiinaya xaggii cilmun cilmi oo dadkii ay adiga cilmi kaaba waayaan iyo walaa farajun dee ishkaalkii hayay ama mushkiladii haysatay fayditaan dee aad kaba faydo intaad jawaabtii shaafiga ahayd u sheegto ee dee ku salaysnaydba umuuraha dee markaa adiladii shareecada aw amase cilmu walaa mahrajun ujeedada shaki min araawiyi inuu yihi falaa yuujada cindaka minhu cilmu walaa faraj ama uu yihi falaa yuujada cindaka minhu cilmu walaa mahraj oo meel dee ujeeddadu wixii ruuxu kuba yimi ee masaladii haysatay makhraj oo adiga agtaada kama waayo taasi adiga ceeb bay kugu tahay faqaala lahu lqaasimu qaasim baa wuxuu uhi wacama muxuu kaasi yahay oo maxaa arrinka dee taa ceeb ka dhigay weeye ee aniga taasi ay foolxumo aad u weyn iyo ceeb iigu tahay oo kollayna camadan imika waxa ku sugan waa maadii istifaamiyad ahayde laakiin markay maada istifaamiyada xaraf xuruufuljar ka mida uu la xidhiidho alifteedaa la gooyaa nudqan iyo kitaababa qur-aankana waa tan cama yatasaaluunaba wa cama daka qaala wuxuu yidhi oo maxay tahay ujeeddadu maxaa keenaya buu leeyahy oo taasi ay ceeb ama foolxumo igu tahay su-aal lay weydiiyey inaan aniga agteyda jawaabteedii laga waayo qaala wuxuu anaka adigu ibnu imaamay hudan hanuun labadiisii imaamo labadii imaam waa laba imaamoo dee aimmadii diinta dadku ay ku dayanayeen ahaa ayaad inankoodii tahay ibnu abi bakrin wa cumara abubakar iyo cumar baad inankoodii tahay oo labadaas baa ku dhalay oo de markaa ninka labadaas ah imaamaha hudan ahaa ay dhaleen in dadkii haddana ay cilmi agtiisa ka waayaani de waa nin markaa taasaa ceeb iyo foolxumo kugu ah labadood say u dhaleenna qaasimkan waa waataan nidhi waa qaasim ibnu cubaydillahi ibnu cabdillahi ibnu cumar ibnu alkhadaab oo cumar ibnu alkhadaab aabbihii buu awow u yahay oo isagu awowgiisii labaad buu noqonayaa waxaa dhashayna isaga oo hooyadii ay ahayd ina qaasim bint binti moxamed ibni abi bakrin oo hooyadiina waxaa dhalay oo awowgii hooye markaa noqonaya qaasim ibnu moxamed ibn abi bakrin asidiiq ayaa markaa midna cumarna waa awowgii aabba awowgiisii labaad midna waxa weeyaanba waa awowgii hooyo oo hooyadii ayuu awow u ahaa markaas waxa weeye dee abubakar u awow ahaaba <clears throat> ma ma awowgeeda labaad isna u ahaa bal markaas saasuu labadii midna waa xaggii hooye ayuu uga yimi uu ka dhalay midna xaggii aabbuu kaba dhalay taasuu ku yidhi marka muxuu yihi jawaabtiisaan eegno qaala qaasim baa wuxuu ihi maya qaala wuxuu idhi abucaqiil yaquulu lahu markaa wuxuu ku odhanayaa alqaasimu waa xaaladii hore ka xikaayoonayaynay dee maadi meesheed weeyaane mudaaricanuu ka cabiray waa xaaladii hore ka xikaayadeed aqbax min daak arrinka aad sheegayso ah in aniga cilmi laygaba waayo waxay markaa dee amar diineed cilmi laygaba waayo lay weydiiyey waxa ka fool xun oo dee anigoo idhaahan le adri iyo taasi mako hadhow dadkii jawaab siin kari waaya waxa ka fool xun cinda man shaksi agtii caqalaka say can illaahi ilaahay xaggi waa waciidkiisa iyo taa kaba kasay oo dee ilahay ba walaa taquluu lima tasifu alsinatukum lkadib hada xaraam wahada xaraam waa waciid adag haddaba ilaahay ka fahmay xaggiisa oo ka gartay waciidkaa iyo kuba yimi ruuxuu kayra cilmi waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun bikayri cilmin inuu iskaga hadlo ruux taa garanayo waciidkaas fahamsan garanaya xusuusan waxaa markaas in waxa weeyaan kaga foolxun agtiisa an aqula inaan idhaaho bikayri cilmin cilmili oo waciidkaas aba yimi maxalushaahidkuna waa halkan aw aahuda ama aan wax ka wariyo can hayri hiqatin ruuxaan lagu kalsoonayn oo ruuxaan lagu kalsoonayn inaan wax ka wariyo wey marka kalaamkiisa ama jawaabtiisan xaasilkeedu waxa weeye alqowlu fi diini bigayri cilmin aw bigayri sanadin yusaqu bihi waa iyadoo ruuxuu ku qowlo diin marka laga hadlayo cilmili ama iyadoo sanad lagu kalsoonaanaya aanu jirin aqbaxu waashnacu min qowli la adri ruuxoo yidhaha ma garanayo taasaa ka foolxun waayo la adri marka uu yidhaaho ruuxii garashadan uu gartay inaanu masaladan cilmi ulahayna waa cilmi waa qiimo badan tahayba in laakiin sheegasho uu sheegto waxaanu cilmi ulahayn sheegtaa dee waa jahli mafaasid badani kaba ratimayso waxaanu cilmi ulahayn buu sheegtay iska jawaabay uun mafaasid aad iyo aad u waaweyn baa kaba ratimayso dee man akhdaa laa adri usibat maqaatilu tay horeba uu yidhaaheen ruuxa waxa weeye dee laa adri gafa waa halbowlayaashiisiiyo meelihii dhimanaya ayaa la asiibay macnaa halaag baa dee tan halaag diineed baa kuwa imanaya oo nin dee markaa ilaahay ka been abuuranayu noqono rasuulka ilaahay kuwa been abuuranayo taas oo kale bal markaa taasi u yidhaho dee kolley waa arrin aad iyo aad u weyn oo khaas an aqula bikayri cilmin iyo tan kale dee ruuxaan siqa ahayn oo bal markaa hadalkiisu taas buu yahay oo qawlka lagu qawlo fi diin bikayri cilmin ama iyadoo sanad lagu kalsoon yahay aanu jirin uun laba qaataa oo halkaa wax laga qaato ama laguma fatwooda ayaa ka fool iyadoo ruuxuu yidhaaho laa adri yidhaaho waayo laa adri waa sharaf waa qiimo waa ruuxoo gartiya wax cilmi baabay noqonba waxa weeye otay laa adri nisfulcilmi bay yidhaaheen tan kalese waa jahli murakaba iyo bal iftira iyo waxyaalaha imanayo mafaasid badan baa kaba ratimaysa kalley khulaasadaa yarna waxaa lahaa shabeer kitaabkiisa fatxulmulhim ee sharaxa muslimka uu kuba sharxin qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya abu caqiil fasakata dee yaxya jawaabtii waa laga helay arrinkii waa laga helay oo imika ninkan tan uu ku ceebaynayay laakiin markuu tan ugu jawaabay xujadii uu kaga qaalib noqday oo fasakata yaxya ibnu saciid uu aamusay oo famaa ajaabahu umuu jawaabin ina jawaab umuu celin riwaayo kalena waa tan waxadaanii bishr bnu lxakam alcabdiyu kolle waa nin faqiih ahaa zaahidna ahaa hiqana ah bal marka alcabdiyuna nisbadaasi markay kutubta timaado waa reerkan cabdulqays la yidhaaho oo dee labadii isma kii hore unbaa nisbadii markaa qaato labadoodiina sia waa kuwan barhkood alcabshamiyo cabdishamsi oo kale labadoodiiba intay isdhex geliyeen bay nisbe kasoo saareen alcabshamiyo laakiin tan oo kale waa ismigii hore alcabdiyo waa markaa reer cabdiqays nisbadooda taas bay nisbadu noqotaa marka wuxuu yihi bushrigaas baa wuxuu yihi qaala samictu sufyaan bna cuyaynata ayaan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo akhbaruunii waxay iiga warrameen marka dee sanadkii hore hashim bn lqasim oo abucaqil ka maqlay baaban haynay walow abucaqil aan dee xaaladiisa aan sheegnay imika markaa halkan jahaalada ciddii abicaqil ugaba warantay dadkii dee waa taa halkaa hore ayuu inooguba xidhiidhayaa arrinkanna waa kolley waxa uu dee ula yimaada istishaadun can abicaqilin saaxibi buhayata buhayadna caaisha ayay malaa mawlaadeed ahayd iyadaa magaca ku idlaaqdaa la idhaha waxbay ka wareysayna ana abnaa'an licabdillaahi bni cumara sa'aluuhu waa sida ii taalla abnaa'an ma garan karo inay diinta loo dhammaantiin saas eh, mooye mutunta iyo eh, waxaa ii taalla ana abnaan nusqooyinka qaarkood waxaa dhacay naweytaa maba taaban ana oo la ifraadiyo waa inan licabdillahi bni cumara talabaadna haddaan eegno damaa'irta dambe oo dhan iyo dee xaaladii hore markaynu soo aragnay waxay keenaysaa in ana abna'antani aanay sawaab ahayna ay sawaab tahay saa nusqooyinka qaarkood dhacdayo annabnan sababtoo eg waa sa'aluuhu can shayin lam yakun cindahu fiihi cilmun faqaala lahu yaxya intuba damaairta ifraad bay u wada laabmayaan dee ninkuna nin keliya u ahaa maaha ilmo cabdillahi ibni cumar dee jamaaca ah bal markaa taasaan ku soconaya anugu annabna baan ku soconaya dee waa qalad baabay noqona masawa maaha inawina maba taaban haddaan odhan lahayn bal dee isagu meesha uu yar iyo daaxiyo waanu qabane annabnan inan licabdillaahi ibni cumara u sugnaaday waa ninkii hore uno waa qaasim ibn cubaydillaahi ibn cabdillahi ibni cumar buu ahaa markaa cabdillahi ibni cumar awobuu noqonaya ama abihi buu awow noqonaya ayay sa'aluuhu weydiiyeen can shayin shay bay dad weydiiyeen waa shay amarkii diinta kaba mid ah lam yakun aan ahayn cindahu agtiisa aanu ku sugnayn fiihi fii hada shay cilmun waxaanu cilmi u lahayn ayaa la weydiiyo markaa dee nin culima ah waa ahaa cilmi waa lahaa laakiin masaladan dee ruuxna waxa weeye wuxuu yaqaaniyo waxaanu aqoon intaanu aqoon unbaa badan cilmigiisu in kastaba haba badnaadee waaye calimta shay-an waqaabat canka ashyaau inta kaa qarsoon baa ka badan waxyaalahaad ogaan karto in kastaba ruuxa cilmigiisu haba badnaado haddaba waxbaa la weydiiyey aanu cilmi ulahayn ahayn tii buu ku yidhi laa adri kamuu jawaabin faqaala lahu yaxya ibnu saciidin waa riwaayadan soo marnay yaxya ibnu saciid baa wuxuu ku yidhi wallaahi waan ku dhaartee inii anigu la ucdimu waan weynaynayaayo an yakuuna inuu noqdo miluka adigoo kale walaal antu wa anta walxaal anta adigu ibnu imaamay lhudaa hanuunka labadiisii imaam inankoodii aad tahay yacnii wuxuu ujeedaa cumara wabna cumara markii hore maxaan soo aragnay ibnu abi bakrin wa cumara iminka halkana cumar wa bnu cumar isma anfiyayso taasi abibakar iyo cumar way wada dhaleenoo midna aabihii baa xaggii dee awowba uu ahaa midna xaggii hooyuu awowga u ahaa tanna iyadna waa hadal saxiixa uno ee ibnu cumarna waa awowgiisa labaadba cumarna dee waaba ibnu cumar aabiho labadoodana way wada dhaleenuun oo labadan dee iyaguna imaam yahuuda ahaa way wada dhaleeno markaa labada xaalaba waa labaduba waa saxiixuun waa labaduba waa sawaabuun cumar iyo ibnu cumarna way wada dhaleen oo dee abtirsiintiisay ku jiraan abubakarna hooyadii ayaabuu awow u yahay oo xaggaasuu markaasna dee uu kaba dhalay haddaba adigoo labada imaam ay ku dhaleen oo inaminankoodii ah tus'al waa wixii weyn isaga la weynaa kana de isagana wuxuu lahaa kala dee han weynaana waaba tane tus'alu in lagu weydiiyo can amrin amar ayaan kaa weynaynayaa adiga oo adigala weyn laysa cindaka fiihi cilmun cilmi aanu agtaada kuba sugnayn iyadoo wax lagu weydiiyood kaba jawaab weydo faqaala wuxuu yidhi acdamu min dalika wallahi ilah baan ku dhaartay waxaa arrinkaa kaba weyn cind allahi ilaahay agtii wa cinda man caqala can illaah ilaahay agtiisa maya wa cinda man shaksi agtii oo caqala kasay can illahi ilaahay wacdigii iyo waciidkiiba ka fahmay oo dee ka xafiday oo ku dhaqmay oo ku camalfalaya wa xataa kaba weyn an aquula inaan idhaaho bikayri cilmin cilmili inay siga qowlo dee waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun buu ku dhici walaa taquluu lima tasifu alsinatukum waciidkaas baa qabanba cilmi la-aan inaan iskaga hadlo kollayna waa masalo mala dee maanta tasaahulku uu badan yahay cid kastaabaa iska fatwoonayso cid kastaa waxay doontay waxaanay hubin ay sheegayso bal matalan waana dee arrin aada u khatar badan oo kollay taasi an aqula bigayri cilmin aw amase ukhbira aan kama warramo can gayri hiqatin ruuxaan lagu kalsoonayn inaan war ka soo naqliyo qaala wuxuu yidhi raawigii xadiidka wa shahidahumaa abu caqiilin abu caqiil waa u joogay yaxya bnu lmutawakili xiina qaala dalika markay hadalkaa lahaayeen ay taa isu celcelinayeen waa u joogay maxalushaahidkuna aw akhbira can kayri hiqa ee hadalka kale weyne inoogu suganna waa taan marka hore soo yar ishaarnay وxadثna cمر بن علي أbو xفص qال سمعت يحيى بن سعيد qال سألت سفyاaن kollay casharku si uu socdo haddaba midhan markan qabtay ba wax saasa imaka ma sii qabqaban doone lakiin cمر بن عليna waa imaamkii falas la odhanayo lixdan sheekhna sheekh buu u wada ahaaba lixda umuhaad kale yaxya ibnu saciidka ka dambeeyaana iminkan yaxya ibnu saciid soo haynay kaasi yaxya ibnu saciid alanصari baa la yidhaha waa nin siqaaru taabiciin kaba mid ah waa ninkaa sanadka xadiidka inama alacmaalu biya de waa nin axaadiidiisu aad iyo oo aad u badnayd be xadiidkaasi laakiin waa ninku kaba faafay ama yaxya ibnu saciidkan aanayna isaga waa ka dambeeyey kaasi hadduu taabiciya waa atbaacu taabiciintii bal weliba raggoodii ugu waaweynaa mahay waa raggii ka dambeeyey raggaa hore waa imaamkii shahiirka ahaa imaam ahljari watacdiil waqtigiisii marka la eego iyo dabaqadii isagii cabdiraxmaan ibn hadiyo yaxya ibnu saciid alqabaan weeye waa imaamkani qaala wuxuu yihi imaamkan sa'altu waxaan weydiiyey sufyaan athawriya wa shucbata wa maalikan wabna cuyaynata waa aimadaas waaweyn ayaan weydiiyey can rajuli nin laa yakuunu aan ahaanayn satwan mid sugan oo sabti iyo hiqa waa isla miduna waa ruuxan laba wasfi kulansaday cadaala iyo dabti iyo itqaan iyo xifdi ruuxa kulansaday baa sabti ah dee hiqana ah laa yakuunu sabtan aan ahayn mid lagu kalsoonaado oo dee aada u itqaan badan fi lxadiidi xadiidka xataa sidiisa kale salaax iyo cadaalaba ha u sugnaato oo fayaatini uu ii imanayo arajulu nin fayasalunii canhu nin saasoo aan xaggaas iqa ku ahayn ama sabti ku ahayna oo lay weydiinayo ayaa waxaan ka yeelayo ayaana weydiiyay ninkuna nin caabida buu ahaayo dee dadkii sulaxada ahaa iyo dee adqiyadii kaba mida qadaan qaaluu waxay yidhaaheen ahbir canhu anahu laysa bisabtin bal waran oo inaanu lagu kalsoonayn sheeg waayo arrinkani maaha xan waa nasiixo diintii baa la dhowrayaa diintii bay markaa dee wixii aan iyada kamid waxaan iyada kamid inuu soo galo laga daafacayaaye sheeg bay yidhahdeen kollina waa umuuro inoo socon doono bal markaasna dee waan arki doonaa weli waa inoo socotaa une وxadثna عubayd للhi بن سعيid qال سمعت النضر يقول سئل بن عون عن xadيiث النشhاr وهuوa قائم على اسكفة الباب عubayd للhi بن سعيid baa ii waramay kollay ragga inta badan kitaabka inoogu iman doonaa dhib malaha ishkaal malaha dee ninka halkan aan ku dhaafayna mooye qaale wuxuu uhi cubaydullah ibnu saciid samictu nadra nadri baan maqlay nadriga halkanna dee magacuun si aan u garanno annadr bnu shumayl weeye welibana haddaad aragtaan alif iyo lam magac suuradan le hadduu alifya laami ay ku jirto waa dood unbuu noqdaa annadri unbuu noqdaa marka aliftiya laamta aanay jirin baa nasri uu noqdaa oo waa de waxay ku kala farqiyaan oo marka uu nadri yahay alifya laam baa la socotay hadiyo goorka kale ayaa markaa isagu bila ku yimaada isagoon dee aashan lahayn tacriif kale nadr ibnu shumayla waa imaam luqawiya xagga kalena nin sunni aho dee hiqa a ah weeye itqaan badnaana a'imadii luqadana waa raggii ugu horreeyay qariibka xadiidkiiyana ururiyey ayuu kaba mid ahaa yaquulu waa reer marwo isna adu waa dhinaca yaquulu xaalu ku qowlayo su-ila waxaa la weydiiyey ibnu cawnin ina cawn baa la weydiiyey cabdullaahi ibnu cawn weeye kollay habeenadii aan khudbada soo haynay muslim markuu ragga qaarkood ruwaadda isu keen baaldhigayay ayuu wuxuu soo qaaday asxaabtii xasan xasanulbasri buu ibnu cawn iyo ayuub dhinaca ka soo qaaday ashcat alxumraani iyo cawf acraabi oon heerkooda gaadhsiisna uu soo qaado habeenkaas baan soo aragnay laakiin waxba maynaan tarjamayn ee kitaabka laakiin de waa inoogu soo noqnoqon doonaa waana isagu imaam sian habeenkaa soo sheegnayna cilmi iyo camal ayaa ilaahay isugu darayba waxaana de hadday noqoto waracii anas ibnu malikiya wuu arkayba markay noqoto warac iyo taqoob bal in yar baan wax inoo yar noqda hadiyo goor raggaasna dee maaha uun hebel waqtigaasuu dhashay waqtigaasuu dhintay xaaladiisu waa taas inay taariikhdooda iyo umuurahooda kuma dhamma marka la eego dhaqankoodii ay ku dhaqmayeen diinta iyo suluugoodii iyo camalfalkoodii ayaa ah taraajibtoodan iyo umuurahan kuba sugan ee imaamkan baa wax yaroo dee bal inagii cibro noqon kara iyo cido ayaan ka soo qaadayaa tiise horta ninkani nin caraba ma ahayn ibnu cawn sida ayub sikhtiyaaniba carab ma ahayn oo xasanulbasri ma ahayn oo maxamed ibnu ee raggaas cilmiya camalba wada lahaayee rag badanoo waqtigaa kaba mid ahaa oo diintana ilaahay dee waxa weeyaan kuba nooleeyo qayb weyn kaba qaatay imaamkan ina cawn la yidhaha cabdullaahi bnu cawn oo dee waracanimo badnaa balba waxay soo naqliyeen niman asxaabtiisii ahaa oo majliskiisiina joogaan maalin inay kulmeen oo markay isu tegeen ayaa waxay hadal qaadeen nin bilal ibn abi burda la odhanayay abi burdahani waa ina abi muuse alashcari bilaalkana kolbuu ciraaq iyo ama dee waali kaba ahaa khaasatan bal matalan magaaladoodii basre iyo waana nin ay ku yar sheegayeen jawr iyo dulmi ay kuba sheegeen isagaa la hadal qaaday waxay u hadal qaadayeen isaga daraadi waxbaa laga sheegaya waabay de waxbay ka sheegayaan ama waaba caayo ama markaas ah, waxaa loo hadal qaadaya deetay markii dambe ku yidhah de adiga daraaddaaba ninkan u hadal haynaaye maxaad dee noogu soo darsan weyday wax sababtay u yidhaahna taas waxaa wey imaamkan waa imaam baan leenahay ayaa gabadh carabiyadu guursaday markaasuu malaa isagu yidhi wa ninkaasi bilaal ibn abi burda waa qoyskaas ayuu yihi maba geydidoo uu garaacay waa la uleeyay oo taas carabiyadaad guursatay baa imaamkaas adigu taas ay kuma timi raggana hadal qaaday markaasaa wuxuu yihi war dhegaysta inamaa humaa kelimatan waa hadalkan uga wado markay tan la yidhaahay isaga daraaddii baabay u hadalhayeen taasuu ku sameeyey waa ninka imaamka ayaa leeyahay markaas ma geydid carabiyad baad guursatay taas ayaa darbi adigu markaasuu yihi inamaa huma kalimatani fi صaxiifati waa laba kelimo oo waraaqdayda ujeedadu malaagtan dee malaagta hadalka qoraysa waa lay horkeeni doonaa laba kelimo ayaa صaxiifadayda kuwa sugnaanaya laa ilaha ila اllah walacana allahu fulana laa ilaha ila اllah iyo lacana allahu fulana marka haddaba intan waraaqdayda aan ka heli laha lacana allahu fulana de laa ilaha illa baan odhanaya lacana allahu fulana aan kaba heli laha ujeedada wuxuu leeyahy intaasoo xataa waa ninkaa isaga dulmiye taasoo waana hadal de ay uxilaysay carabkooda u ilaalinayeen waraacnimadooda yidhaaheen malaa sanado badan isaga wax loo qorayo ma jirtay barhkood markay dee tarjamadiisa dhigdaan ee wuxuu leeyahay saxiifadaydiiy wuxuunbaa ku sugan dee laba kelimo unbaa mid in laa ilaaha illa allahu ay dhacday lacana allahu fulan markaasa wuxuu kasoo naqliyay tahay bay ku sugantay kitaabkiisa siyar tarjamada mujaladka lixaad weeye dabcada shan iyo labaatanka markaasaa waxaa hada ku sugnaaba isaga hadaladiisii uu soo naqlinayay dikru nnaasi daa-un wa dikru llahi dawaa-un ilaahay maya dadka hadalqaadkoodan la hadalhayo waa san iyo waa san waa cudur ilaahay dikrigiisuna waxa weeyaan waa dawa tacliiqaadka aada u qayimkaa dee kitaabkaba ka buuxo uu leeya mid ka mid a ah muxuu aha halkaa markuu qabanayay ayuu lahaa i wallaahi oo markaa tan u leeya ku dhaaranaya haa waa run ilaah baan kuma dhaartee falcajabu mina wa min jahlina nadacu dawaa wana'khudu daa bal waxaa la yaab kale inaga iyo jahligeen iyo taas baan ka tegaynaa waa dikrigii ilaahay cudurkaasna waan doonanayna dahabi isaga taas tacliiqiisii waa markaasu soo qaadaa udkuru llaha udkurunii adkurkum iyo aladiina wa tadmainu qulubuhum bidikri llahi oo kale iyo waxa weeyaan alaa bidikri llahi tadmainu qulub adigu umuura ayuu soo qaadaa aayaadkaasoo deetu yidha haddana laakiin arrinkaas ee tawfiiq la-aan kuma imanayo wax sahlan maahe ee wuxuu idhahda ninka ilaahay baryadiisa badiya weydiisa weydiista taas oo kale taas marunba albaabka laga furiyo dee ducada loo aqbali alxaasil bal waxaan leeya waa hadaladiisii waa imaamtaase ibna cawn baa la weydiiyey can xadiiin xadiid lishahrin shahr uu leeyahay ninkaa shahr ibnu xawshab la yidhaaho waa nin taabiciyo oo musalama iyo keyrkoodba wax kaba wariya shahr ibnu xawshab xadiid uu leeyahay baa la weydiiyey walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yahay calaa iskufati lbaabi kadinka catabadiisa waa catabadan lagu joogsadee hoose ee albaabku leeyahay taasuu taagnaa oo waa kadin buu dee taagnaayo halkaa catabadii iskufada waa catabadan dee lugtaba waktiyadii hore dee mal catabad saasa inagumal qoryo qoriyo taas beryaha hore iyo dhismayaashii hore ay jiri jireen catabadii ayuu ku taagnaa alcatabatu sufla alati tuda faqaala wuxuu yidhi ibnu cawn baa odhanaya ina shahran shahr nazakuuhu way dacniyeen way wareemeen ina shahra ninkaa shahra nazakuuhu macnaha ay dacanuhu weeye oo nayzaka waxay idhahaan waa waran yaroo gaaban ayaa nayzak la idhaahaa marka way wareemeen oo ujeedadu way ka waa kan muslim sheegaya qaala muslimu raximah yaquulu wuxuu leeyu ula jeedaa hadalkan akhadatu waxa qabatay oo qaaday alsinatu dadka carabadoodii oo takalamuu fiihi way ka hadleen waxbaa laga sheegay waa la dacniyey waa la daciifiyey taas buu leeyahay alsinatu alsinana waa jamcu lisaanin de waxa weya adigu malaa dee marka laga dhigo mudakar haddii la ta'niisiyo oo lisaanka la ta'niisiyo alsun bay ku jamciyaan ina shahra bal taas weeye marka maxaa meesha inoogu sugan waa nin raawiyo ruwaada kaba mid ah axaadiis badanna leh shahr ibnu xawshab la yidhaaho kollay irsaalkiisa waa badayo axaadiis u dee isagu saxaabadoodu sheeg inuu irsaaliyaa waa jira oo markaa malaa waaba badsadaa taasna ninkaasuu leeyahay way dacniyeen waxbaa laga sheegay waa adigu nin la daciifiye weeye kollay ninkan shahr way jiraan oo dee san imika ibnu cawn hadalkiisii waa taa waan aragnaa qolooyin kale oo iyaguna wax kaba sheegay way jiraan barhkood waxbay ku sheegeen aan kaba sugnayn oo kale oo bal matalan adigu ayay kuba sheegeen laakiin taasi kamay sugnayn laakiin aimo iyaguna tawsiiqiyo way jiraan oo sida axmed oo kale iyo bukhaarina nafteeda naftiisu isagu dee abi daud maya waxaan ujeedaa tirmidi matiga ayuu kitaab xadiisu warinaya kuma soo naqliyaa oo kitaabka dhexiisa ama qaybihiisa dambe ah oo bukhaari inuu ka soo amniyo dee inu ra'yigiisa uu fiicnaayo xasan alxadiid bal tirmidna waa tawiilanayo bal adigu waxaan jira aan leeyahay ninku heer dee ah kuwa aynu soo aragnay barhkood saa camrun thaabitiya lama sina aimada qaarkood hadday daciifiya kuwa xoogeeyey ayaa jira oo tawsiiqiyey marka haddii an dee irsaal iyo tadliisiya waxyaalaha laguba aragoo bal maalan dee wuxuu cid kale ku khilaafay oo badanna aanay jirin markaasoo dee shuduud lagu tiriyo bal waxa weeyaan kollay waaba la taxsiinin karaa xadiidkiisoo xasan waa noqonaya imika tan waa aimada qaarkood ee laakiin dee aimo kala duwan oo imaam axmed iyo yaxya bnu maciin iyo bal bukhaari iyo qorooyin kuwa tawsiiqiyey kuwa xadiidkiisa taxsiiniyeyba taasi way leeyihiinba bal hadalkan ibnu cawn bukhaariya waa soo qaadaa sida tirmidiba kitaabkiisa kuba sugan markaasuu ilaha ibnu cawn isagoo saa kaba hadlay ayuu haddana min hilaal ibnu abi zaynab la yidhaaho ayaa uu kaba wariyey waasidadiibuu wax kaga wariyay shahribu wax ka wariyay iyadoo nin kale uba dhexeeyo isagoo wax ka wariyana waa lahayaabay leeyihinoo calaa kulli xaalin waxaan leeyahay ninka nin matruuka ma aha nin dee dacfigiisa laysku wada raacsayana maaha waana nin taabiciya waana nin xadiidkiisu haddaan cillo kale iyo waxyaalo loo helin irsaal iyo tadliis iyo waxyaalo ee martabata xasan uu gaadhi karo وxadaثnي xajaaج بن الشhaacir qala xadaثna shabaabة qala شhucbaة وqad laqitu shahrا falam اctada bه waa adigu shahrigii un xajaaج iبnu shaacirna waa xajaaج iبnu yuusuf nin la idhaho ninkii daalimkaa isku magac yihin xajaaj ibnu yuusuf ibnu xajaaj baa la yidhaha waana isku kunyo magac iyo magacii aabihiiyo waa kuwan wanaagsay awowgay ku kala duwan yihin dee waana isku waktina maaha ninkana waa nin hiqa ninkaasna waa ninkaa daalimkaa jaairkaa isumana dhowe muslim baa inta badan xajaaj ibnu shaacir buu isagu le waayo malaa irtibaaska ayagoo kaba baqanaya xajaaj ibnu yuusuf hadduu halkan soo dhigto oo ninkii kale loo qaadan kari laha walow dee ninka dabaqaadka ruwaadda yaqaana aanu taa u qaadan karayn oo labada way kala fog yihiin aad bay u kala durugsan abi daauud wax ka wariyana xajaaj ibnu abi yacquub buu isaguna dhigtaayo dee markaa ninka xajaaj ibnu yuusuf inta badan uma soo dhigtaan magaciisu xajaaj ibnu yuusuf ninkaasna magacii iyo bay ku kulmeen magacii aabaa iyo kunyadii iyo bay ku kulmeen bal in waxa weeya nisbaday ku kulmayeenoo waa reer thaqiif bay labaduba wadayiin eh, laakiin dee umuuraha kale ayay ku kala duwan yihiin bal ninkaas xajaaj ibnu shaacir ba muxuu ihi shabaaba isagoo ka warinaya qaala qaala shucbatu shucba wuxuu ihi waqad laqitu waan la kulmay shahran oo shahri waan arkay waan la kulmay falama actada bi maan tirsanoo wax kamaan soo qaadin ujeeddadu waxba kamaan warin buu leeyahy waa isaguna waa dadkaa dee daciifinayay oo dee waana aad baanu ruwaada uguba adadkaa markaas xaggan shucba waana dee raggii xaggaa naqdiga rijaashana raggii ugu horreeyay aad u badsaday baabu ahaa bal wuxuu leeyahay isaga maan tirsan maantooda oo wax kamaan soo qaadin oo waxba kama warin lakiin xaaladiisa waa taan soo sheegnay malaa kalaamka uu leeyahayna intaa waa ka badan yahay oo kollay kutubtaa taraajimtuna way yar dheereeyaan iyo umuurahaasi waxadaanii moxamed ibn cabdillahi bni quhsaada min ahli marwa waa markii dhawaydu baan soo aragnay qaala akhbaranii caliy bnu xusein ibni waaqidin waa nin adigu kollay muqadimada ayuu inoogu sugan yahay imika halkan oo muslim muqadimadunbuu wax kaga wariyey nasaa-i oo kalena wax ba'siya ma laha idhaa qoloyna abu xaatim oo kale iyana waa nin uu daciifiyo qaala wuxuu ihi ninkaasi qaala cabdullahi bnu mubaarak cabdullahi bnu mubaarak baa wuxuu ihi qultu lisufyaan athawriyi baa waxaan ku idhi ina cabaad ibna kaiirin ninkaa cabaad ibnu kaiir man tacrifu xaala waa ninkaad garanayso cabaad ibnu kaiir dee adigu waa taqaanaa lagagama sheekaynayo waa nin aad garanayso saasuu ihi imaam nawowi wuxuu ku fasiray halkan anta caarifun bidacfih ee inuu daciif iyo waad og tahay taasuu ku fasiray waa hadalka walow dee in hadalku suu dhacayana male aad moodo in si kale in lagu fasira waxaa jirta in mubaarkafuri ninkan raxiiqa leh hore waati aan usoo sheegnay inuu kitaab muslimka uu ku sharxay leeyahay sharxayloo iska fiican dhowr mujalada ma afar iyo kuwa madbacaysan oo dee in badan iyo tacliiqaad ha isaga badnaado sharax saa usii dheer iyaan u noqoninba ayaa waxa weeye in oo kaley markan uu cibaaradan u qabanayay <clears throat> halka nawowi oo kale cibaaradiisan ayaa wuxuu idhahaa maye dee isagu wuxuu u jeedaa man tacrifu xaalahu tan buu aduu yidhahaa arrinku kolley malaa taas dee wixii looga jeedaya arrintii imaka uu jeeday ee hadalku u socdiyo hadalku suu dhacayo malaa wax ka duwanba weeyaan eh, eh, macnuhu waxa weeyaan waxaad ku garanaysaa zuhdi iyo salaax iyo taqashuf iyo waxyaalaha waa ninkaad ku garanayso waana sa dee hadalladu haddii ala yidhaha u wada socon doonaan insha allah inooguba iman doonaan adigu bal markaas man tacrifu ino markaas waxa weeyaan un waad garanaysaayo waxaad og tahay dee salaaxiisa waad og tahay zuhdiga markay noqoto salaaxii markay noqoto iyo taqashufka iyo waxyaalaha caynkaasa taas waad ku og tahay laakiin xaggii kale waaba tan isagaa sheegayo cinda cabaadihim kaira man tacrifu xala waida xadaa hadduu warramona dee sida kale waa ninka adigu fiican ee saalixa waida xadaa hadduu warramona jaa wuxuu la imanaya biamrin cadiimin axaadiis munkara waxyaalaha aan asal lahayn umuuro ayuu laba imanaya ama qalad iyo khada kuba badan yahay ayuu laba imanaya fatara ma arkaysa oo ma kula tahay weeye an aqula linaasi dadka inaan ku idhaaho laa ta'khuduu canhu waxa ka warinina ha ka qaadanina taa inaan ku idhaaho taasi ma ku muuqataa qaala markaa wuxuu yihi sufyaan balaa ha dheh inka salaaxiisaas iyo taqodiisaas iyo arrinkaa uu leeyahay zuhdigiisu yaani kaa hor joogsan arrintan kale diinta ee dee aan markaa ehelkeed aanu ahayn iyo dadkii laga warin lahaa